waxaan ku soo jirnay kitaabkii arbacuuna xadiidan fii axkaami albaaligaat xadiidka labaatan iyo sagaalaad ayuu nooga bilaabanaa alxadiidu taasic waalcishruun hada maxaluhu warawa albukhaariyu wa muslimu can ummi cadiyata radia allaahu canha qaalat ummu cadiya waxay tidhi amaranaa rasuulullah rasuulkii allahna amray sala allahu calayhi wasalam an nukhrijahunna inaan soo bixinno gabdhaha yaryar filfitri ciidulfitriga iyo waladxaa ciiduladxaaga an nukrija inaan soo bixinno hunna gabdhaha yaryar weeye filfitri ciidulfitriga iyo waladxaa ciiduladxada alcawaatiqa gabdhaha dhallinyarada cawaatiq waa jamcu caatiqin waana gabadha dhallinyarada marka ugu horrayday gaarto wey gabadha marka ugu horrayday qaangaarto ayaa la yidhahdaa caatiqa gabdhahaas marka dhalinyarada asal carabta guryahooday joogaan ma soo baxaan sida qaalibkaa markii la guursadaa la wareejiyaa marka gabdhahaas maalinta ciidda meesha muslimiintu ku ciidayaan inaan u soo bixinno sidaasaa nabiguna amray tiri ummu cadiya radia allahu canha taasna waxay kutusaydaa maalinta ciiddaa muslimiintoo dhan inay isku soo baxaan ayaa la rabaa waana sababka keenay in masjidka nabigu uusan ku tukan ciidda nabigu ciidda masaajidka kuma tukan jirin ee wuxuu ku tukan jiray meel musalle la yidhaaho bannaan maxaa yaele masjidku ma qaado dadka mar haddii la yidhaha dadkii o dhan ay isku yimaadeen qaar aan masjidkii soo gelaynaaba ku jiraba oo gabdhihii caadada qabayd ka mid marka maalinkaas waxaa la rabaa shicaar in la muujiyo muslimiintu dhammaan isku soo baxaan alcawaatiqa gabdhaha dhallinyarada walxuyada iyo gabdhaha caadada qaba xataa gabdhaha caadada qaboon tukayn inaan soo bixinaa nabiguna amrayta maalinkaas waa inay yimaadaan meesha ciidda lagu tukana oo ducada ay waxa weeyaan ka qayb galaan oo shicaarkaas weyn iyo isku soo baxa muslimiinta ay ka qayb galaan iyo wadawaati اlkhuduur kuwa maqdiyooyinkaa dawaati اlkhuduur khuduur waa jamcu khidrin khidrigana wuxuu weeye khidrigu waxa weeye qolka ayaa qayb yar maro lagu xidhaa meel yara maro lagu sii xidhaa meeshaasaa gabadhaasu ku jirtaa gabar maqdiyo ah laydhaha halkaasay ku jirtaa oo qolkaas yarkaa ah oo aysan ka soo baxayn kuwaas xataa inaan soo bixino maalinta ciidda saasaa nabiguna amray sal allahu calah wasalam gabdhaha dhallinyarada kuwa caadada qaba kuwa maqbiyooyinka ee qolalka yararkaa ku jiri jiray dhammaan inaan soo bixino fa ama alxuyadu gabdhaha oo caadada qaba fayactazilna salaata salaadda waa ka fogaanayaan iyagu tukamaayaan iyagu tukamayaan wayashadna alkhayra khayrkaay xaadirayaan iyo wa almuslimiina muslimiinta ducadooda baryadaas muslimiinta iyo khayrkaas ayay ka soo qaybgalayaan maahan ayagu tukamayaan ma tukanayaan fayactazilna salaata riwaayadaha sidaas riwaayadda muslimkaa sidaas lafdiga saxiixbukhaariga waxa weeye fayactazilna musallaahum way ka fogaanayaan meesha muslimiintu ku tukanayaan musallaha waxaa la idhaha meesha bannaanee maalinta ciiddaa lagu tukado meeshaasaa la idhaha magaceeda musalla nabigu marka wuxuu yidhi lafdigaas bukhaariga fayactazilna musallaahum musallaha waa ay ka fogaanayaan gabadha gabdhaha caadada qaba musalluhu masjid maahan waa meel maalinta ciiddaa lagu tukado saas darteeda jumhuurtu waxay yidhahdeen ka fogaanshadaasu waajib maahane waa sunno maxaa masjid maaha laakiin waxay muxadisiinta qaar badan oo ka midu ka qaateen maadaama la yidhi gabdhihii caadada musalluhuna masjid ma gaadhsiisna xagga xurmada masjidkii inay soo galaan inay xaaran tahay halkaasay ka qaatay masjid inay soo galaan gabdhihii xaadada qabay oo ay fadhiistaan gabadha haddaan dhiig ka socon masjidka inay inta dhex marto ama alaabtaa lay ka soo qaadato waa u bannaanta laakiin inay dhex fadhiistaan masjidka inay xaaraam tahay xadiidkaanay ka qaatay oo waxay yidhaahdeen waa ka xurmo yar yahay masjid oo masjid maaha maalinta ciiddaa lagu tukado masjidkoo shanta waqti lagu tukado oo masjid ah waa ka xurmo weyn maadaama uu ka xurmo weyn yahay haddii la yidhi musallihii ka fogaadeen masjidka inay ka fogaanayaan waa min baabi alwlaa wa axra saasay masjid inay ka fogaanayaan waa ka sii caddaan badantayde fayactazilna waxay ka fogaanayaan asalaata salaada ahlucilmiga gabna waxay dhahdeen maya musallaha waxaaba loola jeedaa salaada ha ka fogaadeen ilaa iyagu tukamayaane qaarna sidaasay u fasireen wayashadna waxay xaadirayaan alkhayra khayrka iyo wadacwat almuslimiina muslimiinta ducadooda qultu waxaan idhiyay tiri umucadiya fiiriya bal xadiidkaas umucadiya waxaan idhiyay tiri yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ixdaana mid naga mid ah laa yakuunu lahaa jalbaabun jalbaab u sugnaama gabdhaha waxaa jirta gabadh aan jalbaab lahayn gabdhihiina dhammaan ha la soo bixiyaad amartay maxaa la samayn qaala nabi wuxu uhi litulbishaa ha u labisto ukhtuhaa gabadha kaleoo walaasheedoo muslimadda ah oo labada jalbaab haysataa mid ha cariyey oo ha tidhahdo midkaan ku tuko ciidda litulbisa ha u labisto ha u gelido ukhtuha walaasheed min jalbaabaha jalbaabkeeda fiiriya dharka gabadhu ay guriga ku joogto iyo jalbaabka waa kala duwan hayla gabadh kastoo guriga joogta dharay ku joogtaa sooma laakiin bixid markii nabigu yidhaahda soo bixiyo su-aalaasi waxaa la yidhi qaaran jalbaab lahayn nabigu ma dhihin haddaysan lahayn iska soo baxo dayba weynay waa ruqsiga soo baxdo ma dhih ee wuxuu idhaha soo cariisa midda kaleo walaasheeda muslimaddaa ee laba jalbaab heli karta mid oo soo socariid taas waxay ku tusaydaa gabadha muslimadaa gurigeeda markay ka baxaydo ma banaana inay baxdo ayadoo jalbaab wadin gabadhii muslimadoo baxayda xataa masjidka day aadayda iska daa meel kale waxaa xaaraamkaa inay soo baxdo ayadoon jalbaab wadan jalbaabkuna waa ka duwan yahay guryihii guri dharkii guriga lagu joogay ila kaas way haysatay gabadha rawaahu lbukhaari xadiidka wariyey raqamka saddex boqol labaatan wa muslimunaa wariyey raqamka sideed boqol iyo sagaashan waa lafdu limuslimin lafdigan muslim u sugnaaday walcawaatiq jamcu caatiqi weeye wahiya caatiqaduna ashaabatu waa gabadha dhallinyarada ah awala adleda meesha waa kordhigee darfu makaannimay ku nasbisanta wahiya caatiqadu ashaabatu waa gabadha dhallinyarada ah awala maa waktiga ugu horeeyo tudriku ay qaangaarto waktiga waqiila waxaa la dhihiya caatiqadu allatii waa gabadha lam tabin aan ka soocmin min waalidayha labadeedi waalid waa gabadha qaan gaartay oon labadeedi waalid ka socmin labada waalid la nool walam tusawaj oo aan weli la guurin waa gabadhaan weli la guurin oo weli labadeeda waalid la nool oo inan ah. taas way caatiqadu walxaal qad adrakad ay qaan gaarteen waa gabar aan labadii waalid weli ka soocmin laakiin qaan qaan gaartay oo washaabad ay shaabad noqoto dhalinyaro noqotay wa tujmacu waxaa lagu jamciya caatiqada calaalcutaqi iyo walcawaafiqi labadabaa lagu jamciya labadu waa laba jamac xadiidkan axkaamta laga qaadanaa wax ka mida fiihi xadiidka ku sugan ana almar'ata haweenayda albaaliqata qaangaarkaa laa takhruju kama bixi karto min beytiha gurigeeda cinda alxaajati baahida agteeda ilaa muxtajibatan xaalay mid xijaaban maahani iyadoo xijaaban maanay si kale uma soo bixi karto mutajalbibatan mutajalbibatan oo jalbaab wadata biljalbaabi jalbaabka asharciyi ee sharciga loo nisbeeyey mutajalbibatan ayadoo ku daboolan biljalbaabi harciyi jalbaabka sharciga loo nisbeeyey liannahu shaaniya low kaana khuruujuhaa bixitaankeedu hayra mutajalbibatin ayadoon jalbaab wadan jaa'isan mid bannaan hadduu ahaa lahaa laabaaxahu nabiyu nabiga u banay lahaa sal اlahu alيه waslm lifaaqidiljalbaab gabadha jalbaabka weyday taas u banay lahaa haduu qof u banaan yahay gabadh hadduu u banaan yahay lnnahu shaamiye low kaana hadduu ahaa lahaa khuruujuha bixitaankeeda hayra mutajalbibatin xaalaysan jalbaab wadan jaa-izan mid bannaan hadduu ahaa lahaa bixitaanku la abaaxahu bixitaanka annabiyu nabiga u banay lahaa salى اllahu alيه wasalam lifaaqidati ljalbaabi gabadha jalbaabka weyday oo aan haysan nabigu midii weyday xataa uma ogolaan midii weyday uma ogolaan falamaa lam yubix markuusan u bannayn lahaa gabadhii jalbaabka weyday annabiyu nabigu sala allahu calayh wasalam an takhruja inay baxdo hayra mutajalbibatin ayadoon jilbaab wadan wa arshada markuu nabigu ku hanuuniyey ilayhaa gabadha an tastaciira inay ka caariyaysato min ukhtihaa walaasheed jalbaaban dalla wuxuu tusay daalika irshaadka nabiga talada nabigu waxay tusay amarka nabiga calaa annahaa gabadha laa yubaaxu lahaa loo bannayn maa alkhuruuju bixitaan hayra mutajalbibatin xalaysan jalbaab wadan iyadoon jalbaab wadan loo looma banneeyo inay baxdo mana u bannaana